weyn caawa baabu maa yakuunu xirzan wamaa laa yakuun baabu maa yakuunu wixii aday uu baabkan u baab yahay xirzan wixii xirzi noqdo iyo wamaa shay ayuu u baab yahay laa yakuunu aanan ahaanin ay xirzan xirzi aanan noqonin waxaa loo yaqaana xirzulmili ama xirzi ayaan halkan ka gelaynaa qofka marka gacanta laga jari meesha uu wax ka xaday oo wax ayaga uu ka qaatay gacantiisi jarata jaritaanka laga jari qayb iyo dowr ayay ku leedahay meesha laga jaray meel xirzi ah a mise xirzi ma aha xirziga marka muxuu yahay xirsiga haddii qofka uu wax ka xada meesha ayada goobtaas uu wax ka qaato gacantiisa la goyni haddii uusan ka qaadanayna sidaa ay qabaan jamaahiir ahlicilmi aan la goynaynin oo meesha ayada ah meelaan ahayn hadduu wax ka xada aan gacantii la goynaynin xirsiga maxaa la yihahdaa xirsiga waxaa la yihahdaa almakaan alladii yuxfadu fiihi shay aw ilmaal shayga meesha waxaa la yidhaahdaa shaygan la haday lagu ilaaliya asal ahaan xoolo haddii ay yihiin meelaha xirsi u ah lagu ilaaliyaa haddii dahab iyo fido iyo doolar iyo lacag haddii ay tahay meel baa xirsiho lagu ilaaliyaa haddii baabuur iyo gaadiid uu yahay noocaasa meel baa lagu ilaaliyaa haddii badeeco ay tahay meel baa lagu kaydiyaa marka wax walba shay walba wuxuu leeyahay meel lagu kaydiyo kaba soo qaad lacagta waxay leedahay jeeb ayaa la geliyaa ama boorso yar oo jeeb ku jirta amaba khaanad ayaa la geliyaa furada amaba khasnad ayaa la geliyaa ama bangi ayaa la dhigtaa wamaa ilaa daalika dharka iyo raashinka iyagana istooro iyo dukaame iyo meela waxay leeyihiin gooni u ah marka xirziga la sheegaa waa kaa wayaan xirziga la sheegaa waa kaa isaga marka qofka xirzigaas wax ka xado gacantiisa waa la jari sida taqriiba itifaaqa amaba jamaahiirta ay qabaan qofka aran ka xadinna lama jaraay waaye xirziga marka maxaa xirzi noqdo maxaan xirzi noqonin halkaasaa marka axaadiista ku aroortay ayuu imaamka caleyh raxmatullah soo arooriyey maxaa xirsi noqda oo xoolihii haddii qofka uu ka xado gacantiisa ay jarmi haddii uusan ka xadinna ay jarmayni xirsi maxaa noqda asal ahaan masalada waa daba dheerta insha allahu tacala ilaa habeen dambe ilaa asbuucda ina la gartaa laga yaaba oo eh, muxuu ahaa insha allah laakiin hadda waa bilowgeedii baabu maa yakuunu xirzan wixii xirzi noqda ayuu baabkaan u baab yahay iyo wamaa shay ayuu baab yahay laa yakuunu aana noqonin ay xirzan xirzi aana noqonin xadiidka afarkun sideed boqol iyo kow iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala aimam nas abarni hilaal ibnu cala albahili waa saduuq qaala xadaثana xusein ibnu cayaash asulami wa mowlaahum waa iqa qaala xadaثana zuhayr ibn mucaawiya waa iqa qaala xadaثana cabdاlmalik wa huwa ibn bashiir almadaini waa iqa qaala xadaثanii cikrima mowla cabdillahi bn cabaas can safwaan ibni umaya saxaabiga jaliilka ah radia allahu taala arda anahu safwaan ibni umaya daafa wuxuu ku dawaafay bilbeyti beytka ayuu ka dawaafay wa sallaa kadibna waa tukaday ereygaas annahu طaafa bilbeyti wasalla ah waa shaad shaad weeyaan waxaa noo imaan doonta insha allahu tabaaraka wa tacaala in safwaan ibnu umaya radia allahu tacala canhu ardaa in arinka isaga ah amaba meesha xaadiثada iyo dhacdada soo socota oo maradiisa lagu xadi doono ay ka dhacday in magaalada madiine khaasatan masjida nabigeena calayhi الsalatu wasalaam gudihiisa inay ahayd maxaa yeelay alimaam malik fii muwaطa'ihi ayaa wuxuu ku soo saaray in lagu yidhi ninka ya safaan ibna umaya loo sheegay man lam yuhaajir halak saasaa safaan loo sheegay xilliga maka la joogay ahayd qofkii aanan haajirin wuu halaagsamaya lagu yidhi safwaan ibnu umaya markaasuu kadibna safwaan ibnu umaya wuu soo haajin oo magaalada madiine ayuu imaaday isagoo halaag carara muslim u aha moogta kadibna wuxuu saaxday masjidka nabigeena salى اllahu alayh waali waslm wuxuu barkaday goobustihiisi ama go-iisuu barkaday ama macuustiisii kadibna waa laga hosiibey qisada saas ayay doonoo imaan doontaa marka ereygan ah anahu طaafa bilbeyti wasalla waa mukhaalafata iqati liman huwa awhaqu minhu aw akaru minhu qofka iqada inuu khilaafo dad nin isaga xagga iqanimada iyo kalsoonidii looga ka kalsooni badan amaba dad ka badan oo isku martabo joogaan laakiin ka tiro badan uu khilaafo uu khilaafay ficlan can safaa ibni umaya anahu safwan dhaaf wuxuu daaf bilbeyti wasallaa wuuna tukaday waa shaad abcan inta iyada uma kadibna lafa wuxuu duuduubay ridaaan go' oo lahu isaga u sugnaaday min burdin nooca ka samaysan burdiga loo yaqaano waa nooc dharka ka mid a ah. fa wadacahu wuxuu geliyey ama dhigaydha taxta rasi madaxoostiisa ayuu dhigay barkin ahaan uu ka dhigtay ila qofka uu qululanayaa oo khaasatan qofku yara muxuu ahaa markuu soo caba ama bawhama ilaa dalik ama qofka taqriiban yara aadka u yara cayilan wuuba baktin karaaba khatarku gelayaa inkastoo dadkan bay wada barteen hadda ay u baahan yihiin barkinta loo wada baahday kow fa wadacahu wuxuu dhigay taxta rasi madaxiisa ayuu dhigo barkinuu ka dhigtay fanaama kadib uu iska saaxday safwaan ibna umaya faataahu waxa u yimid lisun tuug tuug ayay marka tuugga ilaa xilliga nabigeena alay slam uu jooga la socda tuug marka dhamaanay weliga uu jiri tuug ayaa yimid tuuggana ma qaar baahiya u geynaysa iyo muxuu ahaa dhib qaarna idabdarra u geyni iyo waxaa weeyaan waxqaaditaanka ayuu shaqo u noqday fastallahu wuxuu ka siibay min taxti raasi madaxiisa oo ka hoos bixiyey aayar markuu inuu si fiican ukhuurina arkay oo ninkii maqan yahy ayuu aayar ka hosiibay fa akhadahu kadib inuu iska qaato go baahi u qabay miya mise malaha u geysay fa bihi nebiya ninkii marka safwaan ninkiiu dabagalay wuu raadiyey dhab uu soo qabtay fa bihi nebiy nabigu u keenay sala allahu calayh waali wasalam fa wuxuu yidhi ina haada ninkan saraqa wuxuu xaday ridaai go-yga ayuu xaday fa lahu nebiyu nabigan wuxuu ku yidhi sal slm asaraqta ridaa haada ninkan maradiis miyaad xadday kow qaala wuxu nacam ma ilaan mar tuugnimo iyo laba dembi inu isku darsada ma doonaayo tuugnimada waaba ka dhacday moogtu waa dembi haddana been inuu ku darsado oo kabiiro kale uu ku darsado waxaa weeyaan wuu diidayoo wuxuu yidhi nabi alla waan xaday haa qaala wuxuu yidhi idhabaa bihi la taga ninkan wada faqtaca yadahu gacantii soo jara oo gacanta ka gooya laba saxaabi loo dhiibay qaala safaan wuxuu yidhi marka ninkii in gacanta laga jara uu hubsaday ayuu marka naxay u dhawaaqay qaala safaan wuxuu yidhi maa kuntu maanan ahayn rasuul allow uriidu mid doona an tuqطaca in la gooya yadahu gacantiisa fii ridaai go-yga awgii go-aan madaxa ii saarna awgii in gacantiisa loo jara nabi alla uma rabin oo danka ma aan lahayn faqaala lahu nabigeena wuxu ku yiri sal slm falow maa qiila haada falow maa qiila haada ya falow maa qabla hada miah axsanta falow maa qabla haada falow low iyo maa haddii ay kulmaan qaacidada qabsada low nacam faada waa iska caadi moogta low imaa haddii ay kulmaan oy meel isugu yimaadaan macnaheeda laba un ka day lowlaa oo kalena waa noqonaysaa hallaa oo kalena waa noqonaysaa saa weeyaan falow maa ay hallaa maxaybaad ama maxaabaad ama hallaa maxaabaad oo isku mid falowlaa falow maa ay falowlaa qabla haada arrinkan hadda dhacay iyo inta gacantiis in la gooyay amar aan la sibixinin intuusan aniga xukunkii soo gaarin ka hore maxaad u yeeli weyday falowlaa qabla haada arrinkan ka hore maxaa arrintaad ay u dhici weyday oo samayn weyday meeshaan marka waxaa laga qaadanaya axaadiis kaloo badanna ay caddaynayaan arrinta qofka xadgala xadka in la asturo qofkii aad ka galay ama qof ku ark inuu astura waa mashruuc asaga uu qariyo kaba soo qaad nin waxada ay arka inkaarku ku dhacday waxdir iska dhig waxaan inuu yidhahdo kadibna aad fakiyo ood wixiina ka reeba ama asaga uu ka xaday laftarkiisii uu yidhah war inkaar qaba ama iska qaado ood cafiyo ama aad ka soo reebto iska dayo arrintaeda waa bannaanta soo maaha idra'u lxuduud bishubahaat waa waana weliba wax fiican laakiin marba haddii lasoo qaado oo nink inta la soo qabta la horgeeya qaadigii iyo xaakimkii la horgeeya waxaa xaaraan ah oo kun jeer xaaraan ah oonan bannaaneyn oo cuquubo qaadiga iyo ummadda ay ku mudanaysaa in qofka isaga waxaa xuduudda laga kor yeela waa noo imaan sababta iyada ah waana soo marnay nacam haa haa haa axsanta way kala duwan yihiin waxay kala yihiin laba qaybood midan waa xuduud midan waa xuduud midna waa qisaas way kala duwan yihiin xuduud oo qof qof dilay waa gooni laakiin qof zinaystay qof waxaa waaya tuugnimo la imaaday iyo wixii lamidka oo xuduudda ah waxaa weya waa gooni xad zina xad sariqa ad haakada marka waa kala duwan yihiin waxyaabahaas xaqa ilaahay oo barax tiran iyada mar badda imaamka soo gaarto khalaas laakiin xaqi bini aadamka waa cafin karaa sidaa weyaan kow qaala wuxuu yidhi safaan wuxuu yidhi maa kuntum aan ahayn uriidi mid doon an tuqطaca in lago yadow gacantiisa fii ridaa'i go-ayga awgi faqaala wuxuu ku yidhi rasulka kan sal slm falowmaa qabla haada ay falowlaa qabla haada arrinkan ka hore maxay arrinkan ama arrinkan oo ka xanuunsiga aad ka xanuunsanaysa iyo cafinta maxay u dheci weyday saasuu nabig ku sal slm khaalafuu ashca ibna sawaar ashcad ibna sawaar ayaa khilaafayoo wuxuu ku khilaafay sanadka iyo rijaashuu ku khilaafay waa noo imaan doona insha allah tabaaraka watacala waa waa qeyb xadiidka dambe mhm. xadidka afar waa saxiix mima qablahu qaala imam nas alamta akhbarna moxamed bin sham yacni ibn abi khira asadusi wa iqat musanif qala xadaثna alfadl yani ibn اcalaa alkufi wa saduq lahu awhaam qala xadaثna ashcaf ibn sawaar alkindi waa daciif ninkaas isaga ah laakiin xadiidka waxaa la yidhi saxiix bima qabla xadidka hore saxiixahay ayuu ku ansaxaya oo mutaabaca ayuu helay kow ashcad ibn sawaar can cikrima mowla cabdillahi bn cabaas ibn cabaas radi allahu ta anuma qala cabdullahi bn cabaas kaana wuxuu ahday safwaanu safwaan ibn umaya saxaabiga jaliilka radia allahu taala naaiman mid jiifo fi lmasjidi masjidka dhexdiisa jiifo ayuu ahaa masjidkee wa maxraamka mise masjid nabowi waa masjid nabowi <clears throat> waridaahu go-isana taxta hoostiis uu yeelo fa suriqa waa la xaday fa qaama wuu istaagay waqad dahaba walaal qad dahaba isaga u tagay arajul ninka xaday iska tagay fa adraka wuu ka daba tagay marka ilahi baa u yasiroo dhab waa soo qabtay waa ka daba tagay fa akhada wuu soo qabtay tug tabardaran mugta xoog kastuu le marka tuugadi marba la qabta waa iska calacalaya kuwa gangestarka waa gooni fa akhadahu markaasuu muxuu aha soo qabtay fa bihi wuxuu la yimid ila nabi nabigana sal slm fa amara rasuulkan wuxuu faray biqacihi in la gooyo gacanta laga jaro xadkii xadu asariqa laga fuliyo qaala safaan wuxuu ya rasuulka low maa balaqa ridaa'i an yuqطaca bihi rajul an yuqطaca bihi rajulu maa balaqa muusan gaarin ridaai go-eyga an yuqطaca in lagu jaro fiihi isaga awgi rajulu nin mausan gaarin wayaan ama maa balaqa miyuu gaaray waa laga dhigi karaa iyadna in nin muxuu ahaa go-eyga dartii loo jara gacantiisa qaala wuxuu yidhi halla kaana muxuu u ahaan waaye haada arrinkan qabla an tatiina ta'tiyana bihi intaadan noo keenin ka hore ninka maxaad u ahaan waaye waa hadalka isaga ah ood banaanka hawsha ugu samayn weyde qaala abu cabdiraxman wuxuu yidhi ashcad daciif weeyaan laakiin xadiidka xadiidka hore ee saxiix ku noqonaya isku macno yihiin xadiidka afar kun sideed boqol iyo saddex iyo sideetanaad waa xadiid munkar ah munkar weeyaan akhbarana axmed ibn cuثmaan ibn xakam alawdi waa iqa qaala xadaثana camr ibn xamaad ibn طalxat alkufi waa saduuq rumya birafd can asbaط ibn nasr alhamdani saduuq kaiir اkhaطأ yugrib can simaak ibn xarb aan soo marnay can xumayd bn ht safwaan waa maqbuul can safwaan ibn umaya radia اlahu ta ada qala wuxu kuntu waxaan aynaa ibn najiif simaak ibn xarb waa taqaanaano waa saduuq ikhtilaad baa jira howlo badan ibtiraab eh, badan ayaa jira oo haakada waa ninkaa taqaaneen xumayd ibn khti safwaan safwaan walaashii ayaa dhashay oo min la yidhah xumayd waa maqbuul isna can safwaan ibn umaya radia اlahu ta ada qala wuxu yih safwaan kuntu waxaan ahaa naamin ma jiifo fi masjidi masjidka ayaan jiifay calaa khamiisatin go busta oo li an ii sugnaaday waa un ridahi go-i weeyaan amanuhaa lacagteedana alaaثuuna dirhaman soddon shilin oo fida ah u dhiganto fa jaءa waxaa yimid rajulin baa yimid faاkhtalasaha mini wuu iga dafay wuu iga hoos bixi weeyaan waa alahdu khufya ikhtilaaska waa qofka inaad si sahlan ama si qarsoon wax ugu qaadato fa ukhida rajul ninka waa la soo qabtay safaanka laftiisa soo qabtay fa utiya bihi الnabiyu nabigeena ayaa loo keenay sal slm fa amara uu faray bihi isagii liyuqطaca in la gooyo oo gacanta laga jaro wاsaariqu wاsaariqatu faqطacuu aydiyahumaa jazaءa bima kasaba faamara wuu faray rasulka sal sl bihi ninkii ayuu faray liyuqطaca in gacanta laga jaro faataytu waanu imid waxaa dhihi hadalka isaga ninka liya safwaan faqultu waxaan ihi ataqطachu miyaad gooynaysaa min ajli ثalaaثiina dirhaman soddon shilin oo fida awgeed miyaad u goynaysaa ana aniga abiicuhu ninka ka iibina go waama ka iibina go mxu isaga waunsiu amanaha lacagteeda dib baan ugu qaadani xeelo la imaade lakin xadid waa daciif waxaan leey go-aas oo soddon maahan war ninyo gacanta laga goyn rabo go-aas waaba kaa iibi lacagtiisana marta baan kaa qaadan doonaa saas ayuu yidhi qaal wuxuu yidhi fahalla kaana muxuu ahaan waay hada arrinkan qabla an taatiina bi intaadin i keenin lakin xadidku waa munkaro ariiqada aad ku soo arooray axaadiista saxiixayd ayuu mxua khilaafayaa laba nin oo khatar ahn ay ku jiraan xadiika afarkun sideed boqol iyo afar iyo sideetanaad waa xadii saxiixa qaala alimam nasa nt maxmed bn cabdillahi bn cabdiraxiim almisri araqi weeyaan waa iqa qaala xadaana asad ibnu muusa almisri alqurashi saduuqun yuhribu wa fiihi nas qaala xadaana wadakar wuxuu sheegay xamaad ibni salma oo iqatun caabid ah can camr ibni dinaar oo iqatun habtun xuja ah can taus ibni waa saxaabigan soo mara radi allahu ta can jamiici saxabati rasul lah sl slm anahu safwan suriqat waxaa la xaday khamiisatuhu go-bustihiisii ayaa min taxti ra'sii madax hoostiisa laga xaday madaxiisa hoostiisa ayaa lagala baxay oo laga xaday wa huwa naaimu walaal huwa isa naaimun uji fii masjid الnabiy sala اllahu alay slm fii masjid الnabiy sal sl masjidka nabigeena ala sl slam riwaayadda marka saxiixa waa riwaayadan fa akhada wuxuu soo qabtay allusa allisa tuuga ayuu soo qabtay yaa soo qabanay safwan laftarkiisii fa jaءa wuxuu la yimid bihi isaga ila nabi nabig kan sal slm fa amara rasuulku wuxuu faray biqaطcihi inuu goo in la gooyo faqaala safwan wuxuu yidhi ataqطachu miyaad goynaysaa qaala wuxuu yidhi fahallaa qabla an taأtiinii bihi taraktahu fahallaa qabla an taأtiinii bihi intaadan ii keenin ka hor maa maxaybaad maxaabaad taragtahu ugu tegi weyday ood u dhaafi weyday saasuu nabigeena ku yihi calayhi الsalatu slam xadika afar sideed boqol iyo شhan iyo sideetanaad waa xadيث صaxiix qala imam mxamed ibn hashim alqurashi misme dimashqi weyaan saduq qaala xadaana waliid ibn muslim qurashi mawlaahum wahiqatu lakin katiira tadis wataswiya qaala xadaana ibnu jurayj cabdimalik ibn cabdi ibn jurayj weyaan can camr ibn dinaar can camr shucayb can abiih labadaba waa saduuq can jadihi cabdulahi bn camr bn cas radi allahu ta anuma can nabi nabig q qal nabigan wuxuu yidhi tacaafow war iska cafiya alxuduuda xuduuda iska cafiya qabla an taatuunii intaadan ii keenin bihi isaga intaadan ii keenin ka hore oo dacwada aniga aad soo gaarsiinin ka hore wix xuduudda isu cafiyo qofbaa wax kaa xaday iska cafi qof baad ku qabatay isagoo khamro cabi hala soo ordana keenin celi meesha ku hay oo qaadiga u keenin iyo qofka madaxda u keenin famaa wixii ataani ii yimaado oo min xaddin xad ah faqad wajaba wuu waajibay in la fuliyo haddii nebi maxamed calayhi salaa slaam amaba qofkii imaam almuslimiin muslimiin madaxda u ahaa ama qaadigii hadduu xadki ilaahay uu faray in la fuliyo aad soo gaara waxaa waajiba in la fuliyo meel lagu laabi kara ma lahan laakiin shacabka iyo racyada goonida way mxuu ahaa way asturi karaan man satara muslima satarahu اllahu fi dunya wاlaakhira lakin waxa lagu asturaa ma aha laso aq bini aadam waa xaqa allah subxaana wa tacaala xaqi bini aadamka maya ilaah nacam ayb xadiidka afar kun sideed boqol iyo iyo lix iyo siddeetanaad waa xadiis xasan ah qaala imaam qaala wuxuu yidhi imaam nasaai wuxuu leeyahay qaala alxaari ibnu miskiin ayaa wuxuu yidhi qira'atan calayhi isagoo lagu dul akhrin an asmac an maqli can ibn wahb cabdillahi ibn wahb almisri waa iqatu nabiilun faadil wayaane qaala samictu waxaan ka maqlay ibna jurayj yuxadisu ka warrama can amr mise camr شhucayb weeyaane can abiihi can cabdilahi bn camr cas radi lah ta ana rasul sl sl qal rsulkan wuxuu yidhi tacaafo war iska cafiyo alxuduuda xuduuda fii maa baynakum wixii dhexdiinna ahaaday dhexdiinna ahaaday xuduud iska cafiyo famaa wixii balaqani isoo gaaro min xaddin xadda faqad wajaba wuu waajibi in la fuliyo saasuu nabigeeni leeyay sal allahu alayhi wali wslam xadika afartan sideed boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad waa xadii saxiixa axaadiista macaanidan xambaarsan way badan yihin waana isku dhow yihiin laakiin waxaa kala duwan arrimaha iyo qisooyinka kala duwan iyo xaaladaha ay kala duwan lakiin macaanida iyo xukunkeeda waa isleeyihiin xadii afar iyo saddeed boqol iyo todoba iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nas alي amat lah abarna maxamed bn haylaan almarwasi waahiqa qaala xadaثana cabdirazaq ibnu hamaam isancaani waahiqatu xaafid musanif qaala anba'ana macmar rashid alasdi waahiqatu tabtun faadil can ayuub ibn abitamiid sakhtiyani waahiqatu tabt can naafic mowla cabdillahi bn cumar can ibn cumar radi allahu taala anuma ana imra'atan haweeney <clears throat> oo makhzuumiyatan ree bani makhzuuma reer bani maqsuum marka la yidhaahdo waa nimankii eh, reer bani hashim la tartami jiray moogtahay markii meel la wada jooga oo qabaa'il la yahay qabaa'il qaara muxuu ahaa isgarab socoto oo anaa ka horey anaa ka horeysa isla muxuu ahaa saa u tartami kuwana waxaa wa racyada u yar badan yihin moogta marka waxaa weeyaan labada qolo waxay ahaayeen laba qolo oo aad iyo aad muxuu aha ugu dhex muuqda carabta ugu dhex muuqda bani maqsuum waxaa ka dhashay mataqaanaan ya khaalid bin waliid ayaa kale abujahl abujahl oo taqaanaan oo reer quraysheed sanka hayey ood ogeydeen khaasatan markii muxuu ahaay ay bani hashim soo muslimeen oo ay dhankan usoo bateen dhanka kale gaaladii muxuu madaxda u ahaa runtii nin aad iyo aadna boqor u ahaa lowlaa nuzila hada اlqur'aanu calىa rajuli min alqaryatayni cadiim labada nin qaarkood waxay ku sheegaan midka reer aa'if iyo midka maka soo maaha midka maka maka qaarkood waxay ku sheegaan abujahl qaarna mid kale ay ku sheegaan marka cala bani maqsuum gabar ah oo dee dadka kor loo eegaya ayaa wax hadday kow haahay ana mra'atan haweeney oo makhsuumiyatan reer bani makhsuum kaanat waxay ahayd tastaciiru mid tabal caraysato oo cariyaysata ama amaahato almataaca alaabta waxbay cariyeysani waa noola sheegi doonaa gadaalaad ka imaan doonaa alaab iska caadi ma ahane dahabka iyo waxyaabaa laisku qurxiye ay cariyeysan jirtay fatajxaduhu kadibna waa inkiri jirtay waa cariyeysani kadibna waa ugu boodi faamara الnabiyu nabigeena wuxuu fray sl slm biqaطci yadiha gacanteeda in la jaro ayuu nabigeena faray calayhi الsalaatu wasalaam hadda way dhacdaa wayna dhici jirtay aroosyada markay jiraan dumarka dahabkay kala cariyeystaan tabal cariyeystaan kadibna markay ka cariyeystaan qaara marka ah waxaa ka dhici gacan waa miskiin mogta niyadii waxay u sheegaysaa gabadhaan xoogaha yar ka yara farsamaysa markay saa dhacdo waxay la soo istaagaba waa laiga xaday ama waa meeshaad iga go-ayo waa iga dhumay wamaa ilaa daalika khalaas meesha marka waa culays badanaa ka imaaday culays badanaa ka imaaday way dhacda arrinta ayada arrimaha iyagana way wax jira oo macruuf ah oo qadaagooda iyo howlooda la galo weeyaan waaya xadiidka afar kun siddeed boqol iyo sagaal sideed iyo sideetanaad ah sideed iyo sideetanaad waa xadiis صaxiixa qala imam nas isaq bn arim alxandali qala ambana cabdirazaq ibn hamaam الsancani qala ambana macmr rashid اlasdi can ayub ibn abi tamid sakhtiyani can naafic mowla cabdillahi bn cumar bn cumar radi allahu ta anhuma qala wuxuu yihi cbdillahi bn cumar kaanat waxay ti imraatun haweeney makhzuumiyatun haweeney makhzuumiyad ah tastaciiru mataacan ala mid tabacarasato ama caraysato oo amaahato calaa alsinati jaaratiha jaaraatiha gabdhaha jiiraankeeda carabkooda ayay ku caraysan jirtay sayleeda mataqaanaa waxay leedahay gabar heblaaye dumar la yaqaano oo magac lah ay intay xaafad kala tagtay magacoodii qaadani oy leedahay alaabti noocaasoo muxuu ahaa dahabka noocaas aha ama alaabta nooca ahayd heblaayo waxay ku soo tiri isocaariyey ama heblaayo ay taqaano oo ay damiinaniy wahaakada saasay wa ku caraysan jirtay tabacaro ku qaadan jirtay ama ama watajxadu kadibna way inkiri jirtay diidi jirtay fa amara rasul rasulka wuxuu sal slm biqaci yadiha gacanteed in la gooy marka waxaa ka horrey gabadhii inuu nabigeena erga u diray calayhi salaat slaam ood ku yidhi gabadhaa u tage eh waxaad ku tidhahdaan xoolahaas xaqa aho bini aadamka iyo gabdhaha kaleo walaala ay leeyihiin iska bixi oy muxuu ahaa laga soo saari waaye kadibna gacantaa rablasi alla maanta maxaa dad badan gacantooda la jari lahaa dad badan inta hadda un inta wax qaadato oo dadka muxuuah wax un ka yara amaahato kadibna aan habaya telefoonna qamanin waxaa weeyaan qaarna kas cayna caynak kuwaa mogtku meermeeriye oo matal haniy ulmun qaarna waaba inkeri jireen nag waa inkarayaan qaarkood gorman kaa qaada indha farageliis ay noqoni marka qofka mogta markuu leey warniya daynta waan kaa qabaa ama waxaan kaa tabaalcaariyeystay waxaa weye waan ugu maqan yihiin waana iga soo bixi layihiin oo mamaaala iyo meermeerin u galo aalim buu noqoni nabigeen wuxuu ku sheegay sal slm maطlu اlghaniyi ظulmu yuxilu cirdahu cuquubata yuxilu cirduhu cuquubata yuxilu maطligaas wuxuu baneeya cirdahu wa cuquubatahu cuquubadiisa iyo in xataa magaciisa la sheegay war kii inkaarta qabeeyo imtixaanka aha ayaa lacag iyo xoolo inta iga tabalcariyeystay ama iga qaatay iga daynsaday ayaan ka soo saari laha in xataa meelo maxaafil lagu yihahdo meel dada iskugu iman karo fada warkii meeshaan ayaa tidhahdo markaydoo lagu ogolaanaya isagaa isdhiga mogta laxba shiralkaa isdigtaa lagu birayaa soomahin marka alcumuum waxaan kala jeedaa masaladaas marka diidmada wax jirawa oo waa dhacdaa annaga laakiin diidmada qayaxan looma badno waxaa loo badan yahay meermeerin muluq muluq qofka kadibna uu iska quusanaya khalaas alla maantii aydan waraysto oo nin walba halkaan fadhiyo waraysto inta daynho lagaa qaatay oo kadibna maanta sadaqan aan kugu maqnano sadaqaysanin ya xoolahaadin aadan gacan ku hayn xitaa waxaad arkaysaa qof eh, deyn qaadani qof kale walaalkiis deyn ka qaadanaya maalinta uu ka qaata ayaa ugu dambayne acuudu billah maa lakum laa tarjuuna lilaahi waqaaran war qofkaas aakhira iyo qiyaamo iyo alla hor istaag maba ku soo dhacays miya waxyaabaha la yaab kale waxaa way wuu xajini wuu cumraysani wuu dukani wuu soomi qyaamuleyli tukani wuu sadaqaysani khayrkuu samayni waxa lagu leena wa iska yani ifticula w iska tabari kara laakiin ilaahay baa subxaana wa tacaala ka dhunqabtay xaqiiqatan ilaahay baa u diiday walaakin kariha allaahu inbacaahum fahabatahum waqiila qcudu maca alqaacidiina kuwa ilahay u yidhi oo kale wa qof intaasoo kharash waxaa ka bixi malaayiin kharashaa ka bixi toban kun ama labaatan kun ama soddon kun oo qofku leeyahayna ma siinayo waa imtixaan marka waxaa weeyaan waa ilaahay qof uu muxuu ahaa cunaqabatayn saaray oo khayrka laga cunaqabatayn saaray oo sharti muxuu aha albaabkeedii oo ilaa qiyaami saaca ku furnaana tusin inaan iska cafinin khatar waa marka masalada daynta horaanna wax badan waan ka soo hadalnay allah naga badbaadiyey dhammaanteene iyo xuquuqdii bini aadamka la ilaaliya xuquuq mabnaaha almusaamaxa wاlcaf wa xuquuq اlinsaan mabnaaha almushaaxa yani wاlbkl fiiha bilahay xuquuqdiisa asal ahaan wax kastood ilahay aggiis ka gasho ilaahay subxaana watacaala ya bna aadam aadam low ataytanii biquraabi اlardi khaaaya uma laqiitanii laa tushrik bi shaya laataytuka biquraabiha maqfira soo dembi kastood la imaada mar bada tawxiid kuu saxan yahay ilaahay subxana wa tacaala hal mar u toobakentaaba kugu filan ama ilahay wa iska cafina subxaana wa tacaala laakiin xuquuqda bni aadamka dhab qoortu ku qabanay haddii aad wax disho wuxuu ku dhihi ilahay maxugu dili hadii aad xoolahiisa ka qaadatay xoolahayga eh, mxuu ahaa waxaan u qaadanaya eh, xasanaadkiisa haddii aad xan iyo dhibaato iyo u geysatay wahaakada marka ibni aadanka ha layska ilaaliyo ibni aadanku anaga waxyaaba had ugu daran xoolaha waxaaba laga yaaba qofku inuu iska dhowree carabkaan maarata oo qabaa'il dhan afka lagu wada dhufani oo dad dhan afka lagu wada dhufani dadkiina ay albar walfaajir ay ku jiraan oo qaarkood ay mi'aata siniinka hore ay dhinteen oo waxaa qaar ay baaliq ay ahayn oy qaar weli caloosha ku jiraan oy qaarku imaan doonaan waxaasoo dhan oo muxuu ahaa jaantaa rogan loo wada cayni ama wax looga sheegi see la yeeli waa imtixaan waxyaabaha khatarta la yaab weyaan allahuma mustacaan ilaahay cafisa nasiib whal yakub الnaas calى wujuuhihim aw calى manakhirihim ilaa xasaa'id alsinatihim dadka weji weji iyo qorqor iyo madax madax naarta maxaa loogu turaa ilaa wax carabkooda ay ku kasbadeen mooyane saas nabigeena cadayna calayhi الsalaatu wasalaam waaya xadiidka afar kun sideed boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadiis daciif اisnaad sanadkiisa waa daciif lakin axaadiista hore macaanideedu buu xambaarsan yahay qala imam nas abarna cثmaan ibn cabdilaahi alanطaki wa iqa qaala xadaanii alxasan ibnu xamaad alxadrami wa saduuq qaala xadaana camr ibnu haashim aljambiyu aljambiyu weeyaan abu malik waa liin layin layin xadiid waa nin dabacsanaan iyo waxaa ku jirta dacfi xaggiisa ayuu xigaa can cubaydillaahi ibni cumar ibnu xafs alqurashi hay waa iqatu waa alcumariye iqatun tabt weeyaan can naafic ibni cumar radia allahu taca anhuma ana imra'atan haweeney kaanat waxay ahayd tastaciiru mid caariyeysata alxuliya waxyaabaha laisku qurxiso oo linaas dadka ay leeyihiin waxyaabaha laisku qurxiyo oo linaas dadka ay leeyihin ay cariyeysan jirtay tabarcara iyo amahsi uma kadin tumsikuhu way haysan jirtay oo dhiibitaanka ay diidi jirtay weyaan xadiis kale noo cadaysay faqaala rasul rasulka wuxu yh sal slm litatub ha tawba keenta haadihi lmara haweenaydan ila allah alla caza wajal nabigaa loogu soo dacwooday oo warkeeda loo keenay kadib nabigan wuxuu amar ku bixiy inay tooba keentay gabadhaas ila allah litatuba u tooba keento hadi marata weyd ila allah alweyna u tooba keento i rasuuli rasuulkiisa say rasuulku ugu tooba keeni xadiisku waa daciif طabcan yani waxaa weeyaan dembiga haka noqoto wa litatub ilى اllah watarudda ha celiso maa dahab iyo fida iyo xuliga waxyaabaa laisku qurxiyo oo taahudu ay qaadato calى اlqowmi dadka korkooda ay ku qaadato ama dadka magacooda ay ku qaadato uma qaala rasul uu u sl slm markii warkeedii la kari waayey qum istaag yaa bilaalo bilaalow fakhud biyadiha gacanteeda qabo waqtacahaa jar weeyaan laakiin xadiidku waa daciif axaadiista oo saxiixayd ayaa noogu filan xadidka afarkun sagaal boqol iyo siddeed boqol iyo iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam ibn sacalatul akhbarana moxamed ibn khaliil albalaati adimishqi waa saduuq can shucayb ibnu isxaaq hiqatun rumiya bilirjaac wa samaacuhu can min ibni abi caruuba fii aakhirihi can cubaydillaahi ibn cumar alcumari weyaane waa iqa habt can naafic ana mra'atan haweeney kaanat waxay tastaxiilu mid cariyaysato oo tabal caraysato alxuliya waxyaabaha la isku qurxiyo ay dumarku isku qurxiyaan fii zamaani rasul lah sal slm iga zamankiisa alayh slat slam fastacaarat waxay caraysatay min dalika arrinka isaga xuliga ah, ay waxay ka caraysatay xuliyan kuwa la isku qurxiyo yacni min daalikadaas ishaarada isma ishaaradaas daalikadaas wuxuu noqona waxyaaba la isku qurxinay qeyb ka mid ah oo dadka wixii ka mid unbay ah xuliyan bay cariyeysatay fa jamacathu markaasay aruurisay fajamacathu soo idinma qorna waxaa idin qor fajamacathu kow uma kadib amsakatu waa iska haysatay faqala rasul rasulka wuxuu yihi sala اllah alay slam rasuulkeenna wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam litatub ha tooba keenta hadi mara haweenaydan wa tu'addii maa cindaha wixii agteed ahaaday ha gudda oo dadka ha siiso miraaran dhowr jeer ayuu nabigeena saas yidhi alay sl slam oo fartiin u faray iyo dad uu dirayba falam tafcal ma ay yeerin faamara wuxuu faray biha iyadii gacanteedii in la gooyo faquicat gacanteed ayaa la jaray weyaan xadiidka afarkood weliba iyadoo laga ergeynan waa noo imaan doontaa insha allah tabaaraka watacaala oo raggii isagoo ergeyna khatar ay galeen xadidka afarkood sideed boqol iyo kow iyo sagaashanaad waa xadis saxiixa qala alimamu nas aana moxamed ibnu macdaan ibnu ciisa alxaraani wahiqa qaala xadaana xasan ibn acyan xasan ibnu moxamed ibnu acyan alxaraani waa saduuq qaala xadaana macqal بن عbayd الjزري waa صdوq يkطئ عن أbي الزubayr waa محamed بن mسلم tdrس waa صdوq عن jابر بن cبd لله رضي اه taa أن امرأة haweeney weliba waa mdls ninkaas abiزubayrka أن امرأة haweeney oo min bني mksuم reer bني mksuم sarqad waxbay xaday sarqadii sariqadii la sheegay wax kale ma ahane waxaa weeyaan waa alaabta ay cariyeysanaysay oy diideysay sariqa un baa laga soo qaaday tuugnima laga soo qaaday sarqat fa utiya biha nabiyu nabigan ayaa loo keenay sal sl haweeneydii facaadat waxay magangashay biumu salama umu salama ee magangashay umu salama inay u ergeyso oo halkaas ayay muxuu aha martay faqaala الnebiyu nabigeena wuxuu yidhi alayh sl slam low kaanat dii ay ahaan lahayd faatimata binta muxamadi salى اllahu alayh ali waslm faadimo oo ina muxamed ah rasuulka alla u dhalay haddii ay ahaan lahayd laqaطactu yadaha gacanteeda waan goyn laha ayuu nabig yih sal l slm wasadaqa fii dalika calayhi الsalatu wasalaam faqaicat yaduha gacanteedii waa la jaray sidaas weyaan xadiika afarkun sideed boqol waxaa noo imaan doonta ninka la yihahdo usaama ibn zayd oo asna erge u tagayo wax khatar ay ku dhacday xadika afarkun sideed boqol iyo iyo laba iyo sagaashanaad waa saxiixun bima sabaq axaadiista hormartay uu saxiix ku noqonaya qaala imam nas ala abarna moxamed ibn muthan alcanasi qaala xadaثna mucad bn hisham adastawai weyaan waa iqatun waa saduuqun lahu awhaam qaala xadaثanii abi abis waa hisham adastawai waa iqat habt rumya bاlqadr can qataada ibn dacam sadusi اbصri can saciid ibn yaziida albصri shaykhu lam yarwi canhu غayru qataada can saciid ibn musayab ana mra'atan haweyne m bani makhzum reer bani makhzuma istacaarat waxay soo cariyeysatay tabal cariyeysatay xuliyan waxyaabaha la isku qurxiyo calaa lisaani unaasin dad carabkood ayay ku soo cariyeysatay oo dad inay wakiil ka yihiin ama dad fulaan ay isku xiran yihiin ama dad ay qaraabo yihiin ama ay dad soo direen wamaa ilaa dalika fajaxadada way diiday marka alaabtii ay soo cariyeystay diiday fa amara biha nabiyu nabigeena wuxuu faray sal slm an yuqaca an tuqطac yaduha gacanteeda in la jaro faquطicat waa la jaro wey xadika afar sideed boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadis saxiix isna qala imam akhbarna maxamed mثn canazi qala xadaثna cabdالsamd ibn cabdilwariث اlbصri waa ضaciifu habt fi shucba shucbaad oo ka warina waa habt laakiin sida kale waa daciif aciif mi saduq ah, saduq wey saduq cafwan sabtan fi shucba qaala xadaana hamaam hamaam maxaa idiin qoran hishaam idiin qoranta ah, hay hamaam ma ahan hamaam hala tiro hishaamka dhiba hishaam adastawaa'i waaثiqatu tabtun rumya biاlqadr qaala xadaana ah, hay xadaana qataada ibnu dacama sadusi اlbasri can daawud بن abi caasim aaa'ifi waiqa ana saciid ibn musayab xadaa wuxuu u waramay naxwahu xadiidka horan soo marnay macnihiis ayuu u sheegay weyaan intaa waxaan ugu soo baxnay haweenaydii xadday haweenaydii waxaa tabalcaraysanaysay oo waxaa weeyaan kadibna diidaysay baabkana waxaan u soo baabaynay ood ogeydeen xirsigii soo halkaa ma isbaab kala ka dambey soo xirzigi maahn baabu maa yakuunu xirzan wamaa laa yakuun sidoo kale waxaa ka horey alrajulu yatajaawazu lisaariqi can sariqatihi bacda an yaatiya bihi اlimaam ayaa ka dambeysay oo imaamka marba haddii ay soo gaarto in xaalad aan loo dhigi karin haweenaydan marka xaditaanka caadiga ahaa oo xadaysay xirzigi intuu noqonaya xirziga asal ahaan jeebkii iyo khasnadii iyo bangiga iyo bakinka caadiga baa markaa diganaysay iyo meelheeda aan wax walba wixi u ah mogta ilan xoolo nool lama bengi lama gelin karo xirsiga mid walba wixii asaga loo yaqaano caadi ahaan in lagu ilaaliyo xoolo inta lagu ilaaliyaa meel fulaan lacag inta lagu ilaaliyaa meel fulaan meel heblaaya dhaba xaggee lagu ilaaliyaa meel heblaaya haakada dolar xaggee lagu ilaaliya dahab xaggee lagu ilaaliya wamaa ilaa daalika marka xirsiga meel walba wax walba wix xirsi u ah qofkii mar kala baxa oo xado waa qaci in la gooyo haddii shuruuddii la hela shuruud ayaa ku xir warno imaan doonta insha allah tabarak wa tacaala meesha waxaa ku jira marka xirdiga waxaa soo gelaa isna oo soo gela qofka hadduu dadka xoolahooda ka qaato ood sifo ammaano ahaan ugu qaato ood dayn ahaan ugu qaato kadibna uu meermeeriye ma ahan meermeerin looma goynaayo isaga waa un la cuquubadayna mooy lama jaraayo laakiin diidma dadku ka qaata ka qaata daynta kadibna waa diiday waa inkiray war oole iska bi waa kadibna markaas waa imaanaya laakiin ah, jamaahiir ahlicilmi la socda arinta ayada ma qabaan shaaficiyada ma qabaan walaa labada madhabo kale mxu ah, eh, maalikiyada iyo xanafiyad in ayan filaya ayana ma qabaan in qofkaas mxu aha diiday in la jaro in la caqubadeeyo oo la xanuujiyo oole laga soo saaray iyo waxyaaba nocaas ay marinayan mayna wallah aclam waay halkan waxaan gelaynaa marka xadiidka laftirkiisii oo gabadhii maqsuumiyada ahayd alimaam amed laakin wuuu qabaa alimam amed wuxuu qabaa in la jaro xadii axaadiista naskoodana hadalkiisa iyo mxu ariiqiisa ay ku caddahay wallahu aclam waayo eh, halkan waxaan gelaynaa gabadha maqsuumiyad laftarkeedii xadiidkeedii laakiin zuhri ayaa dad baa ka soo naqliyey zuhri ayaa ka soo naqliyey zuhri marka wuxuu ka wariyey xadiidkaas markuu warinayey oo gabadha maqsuumiyada ah gacanta laga jaray markuu ka hadlayey raggii zuhri ka soo wari ayaa habka ay u wariyeen siyaaqi say u wariyeen xugun isbedela meesha ma yeele waa sinaa xadiiiya wa habka ay u wariyeen ayaa kala duwan qaar waxay leeyihiin waxay leeyihiin ana saariqan tuug ay leeyihiin ana saariqan tuug meesha marka tuugga la yihahdo maxaa kuu soo bixi inuu rag ya inuu ragyaa kuu soo bixi axaadiistana qeyb ka mid ahna waxaa imaan doonta faatima bint muxuu ahaa gabadhi magaceedii laftirkeedii ayaa noo imaan doonta ayaa noo imaan doonta marka arinta ayada in la sheego waa khilaafka uu sheegi doono waa inta ayada dikru ikhtilaafi alfaadi الnaaqiliin likhabr الzuhriy fi اlmaqzumiyati alati sarqat baabu dikri ikhtilaafi alfaadi الnaaqiliin qolyaha soo guuriyey oo ruwaadda ah erayadooda kala duwnaanta ay kala duwan tahay likhabari zuhri zuhri xadiidkiisa fi lmakhsuumiyati haweenayda reer bani makhsuum allataas saraqat ee waxaday alfaadaas kala duwan oo zuhri laga wariyey ooy ruwaadda ka wariyeen in la soo guuriyo ama lasoo naqliyo oo la sheegay ayuu baabkan u baab yahay khilaafka laga sheekayna waxaa weeyaan anna saariqan baa ku jirta mid saariqaas marka meelna waxaa la sheegay haweenayda arinkaas marka xogaho laba riwaayo kala duwana saas kusoo aroortay ayaa imaan doonta iyo riwaayado kale noocaasa arrinka asaga khilaafkaas waxaad udhibaa riwaayada ma lahan anna saariqan macnaheeda waxaa weeyaan anna shaksan qof oo saariqan tuug ama rag ha noqdo markaas ama dumar ha noqdo sida asalkana muxuu noqonaya waa dumar ya a a muxuu diidayaa boob miya ninka isaga horta waxaa weeyaan haddii qofkii eh, caado ay tahay in qofkii waxyaaba caadaha jira oo cajaa'ib badan oo musaamaxa ku dhisan ilahay markuu le subxaana wa tacaala eh, ayad qur-aankeed an takuluu min buyuutikum aw buyuuti ayad awalkeed ii sheega falaysa alaykum junaaxun laysa alaykum junaxun ayad laysa calaykum junaaxun aha maya maya an takuluu yani culays ma lahan inaad guriga aabbayaalkii wax ka cuntaan ma garat sidoo kale aw sadiiqikum ama saaxibkiin ninaad adiga saaxiibatihiinood oo qofka aad rajaynaysa inuu raalli ka yahay guriga xaajshiraan imaaday amaba maqaaxadiisaan imaaday kadibna kabaryaariga ama waytarki aan u yeeroxan uryaa kaali hilib ii keeno bariis ii keeno waxaas ii keeno fulaan ii keeno markii aan isku taagaanan waxaad yeeri shuqul kumani xaajshira waxaas muxuuha shuqul kule aniga waxba igama khusayaan waan iska tagay waxaan marka aniga aan ogsoonahay inuusan waxba u arkayn oo marjuwa ridawa ood wax iyaga inuu ku farxa mooyaan wax culays uusan arkayn maadaama aan muxuu ahaa ama saaxibana ama fulan wamaa ilaa dalika soo ama fulan ta iyada ma lahan in allah tabaaraka wa tacaala ha a hebel ma gacanta ka tuuri waaas wanaagga soomaalida mxuu ah waxyaabaha qiimaha badan oo soomaalida i carabta bas ay leeyihin waa intaan arkay arinka isaga ah laguma arkaayo bashar kale intaan arkay aniga bini aadan kalen ku arkay arinta iyada ma lahan konton boqol iyo afar iyo konton dowladood ayaan lix iyo toban sana la noolaa sita cashar caam boqol iyo afar iyo konton dowladood dadka kala oo maraykan iyo yurub iyo asia iyo africa iyo caraboo dhan wax walba aan arday wada noo wada joogna oon hal kambawn iyo meel ku wada nooleena masjid iyo waxbarasho iyo maqaaxad iyo safar iyo xaj iyo cumra isla gelayni boqol iyo konton iyo afartaa dowladood dhaqankaas waxla waxaan ku arkay soomaalida iyo carabta bas maraan inkaga sheekeen u marayna qoryo maraykan iyo yurub meelaha ka imaadayoo isku hol raamsana cunnadiio oo qofkii saaxiibkood ahay aanan xataa koob u shubayn ood la fadhiyo usheekayna saacad iyo ka badan inaad la fadhi laga yaaba war koob shaha amaba cabitaanka soo qaba uusan jirin ayagana ay wax walba raamsanayaan layaab heer marka dambe aan raggii aniga aan ka ahay aan niri war ninkaan miskiinka hor wala raamsana marka waxay cunaan wala raamsani waxbana w lama taabanay waxay dhihi jireen geel la qaaday iyo gaws la qaaday kee lama dhihi jirin marka markaas ay ruux ardayga isku jecel raggaan waxaad yeelaysaan waxa faraha la gelin waa si kale arki dooraani waan faraha kala baxno soomaalidana waad aragteen hal qofaa meel fadhiisani markuu hal meel fadhiisto ummaddii oo dhan ayaa isu imaadi waa la wada cuni halna marka wixii bixini ayadoo arday la yahay waxba aan la haysanin ayaa ceeb tahay in maanta war adiga bal tobanka riyaalkeen ama mabcabadan wax si yeela ma jirto ninka marka ayada jeebku hay unbaa bixini war risq cala allah ilaah baa keeni wax ishkaal ma laha marka waa dhaqan fiican Eh, haddii marba qofka rila inuu raalli ka yahay la arki sheekada waa naga luntay calcumuum marka horaanu soconno <clears throat> waay baabu dikri alfaadi ikhtilaaf alfaadi naaqiliina qolyaha soo guuriyey alfaadooda khilaafka u dhaxeeyo sheegitaan la sheegay likhabari zuhri maxamed shaaf zuhri xadiidkii uu soo wariyey fi lmaqsuumiyati ee haweenayda reer bani maqsuum ku saabsanaa allagtaas saraqat caday cadayn la caday ayuu baabkan ubaabi xadidka afar kun sideed boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiis qala alimamu nasai alamtu akhbarna isxaaq ibn ibraahim alxandari qaala anbana sufyaan ibnu cuyayna qaala xadaana qaala wuxuu yidhi sufyaan kaanat waxay ahayd maqsuumiyatun haweeney reer bani maqsuum xadiidkana saxiix waa la socda ninka la yidhaha sufyaan ibnu cuyayn intuu jooga iyo oo xilliga nabigeena joogtay ala sl slam miaa udheaysa mafaawis bahgooyooyina udheeeya laakiin ha degdegin masale minhaj lama horore xadiika akhirkiisu ku sheegi doona xadiidkii oo sanadkii ninka la yihahda sufyaan yaa ku sheega lalihi doona markaasuu muxuu ahaa ruwaadi uu ka wariyey uu noo sheegi doona marka markii baa kula soo boodin waa saxiixiyo iyo xadiidkan mucdalka maxayd mucdal oo waa xataa wuu dhaafayba mucdal iyo mucallaq iyo intaasoo cudura ku wada jirta hadiisaan uu ku socon lahaa lakiin gadaal dambu ka sheegi doona inuu xadiidka saxan yahay waa yahay qaala wuxuu yihi sufyaan ibnu cuyayna kaanat waxay tahay imraatun haweeney kaanat waxay tahay maqsuumiyatun haweeney reer bani maqsuuma tastaciiru mid tabacaraysato amaba amaahato mataacan alaab wa tajxadu kadibna diiddo oo dadkii asaga ay ku inkirto o ku difirto fa ruficat ilaa rasulila nabiga alla ayaa loo ka yeehay sala allahu calayh ali wasalam wa kullima markii nabiga loo loo keenay wa kullima fiiha ay fi lcafwi canha in gabadhaas la cafiyo qisaastii cafwan aan xadkii laga oofinin ayuu nabigeenna calayhi salaat salaam ayaa nabigeenna looga yimid calayhi salaat slam oo lagala hadlay fa qaala wuxuu yihi rsulkeena alayh sl slam low kaanat dii ay ahaan lahed faatimata haddii ahaan lahed faatima binta muxamed weeyaan calayhi salaat salaam laqatacat waxaan goyn lahay yaddaa gacanteeda qiila waxaa loo yidhi markii sufyaan sufyan ibnu cuyeyne waxaa lagu yidhi man dakarahu xadiidkan adiga aad marba aad dhow intaad tiri hal mar aadun la boodiyood makhsuumiya sidaas adoo saxaabi ah aad halkaa la aaday yaa kuu sheegay ama yaa sheegay qaala wuxuu yidhi ayuub ibn muusa alqurashi oo iqa ayaa sheegay can uhri uhri maxamed shaab imaamka ayuu ka wariyey can curwa ibni zubayr oo taqaanaan oo iqatun faqiiha ayuu ka wariyey can caaisha um اlmuminiin radia اlah ta in sha allah tabaaraka wataala in sha allahu tacaala ayuu gadaalka raaciyey marka sanadka saasuu mutasil u yahay oo nabigeena ala slam ugu xiriirsanaana alayhi salaa slam marka xadiidka mucdalna ma ahan wاlmucdal saaqidu min itnaani yani mucdalka xadiidka waxaa la yihahdaa laba raawi iyo in ka badan ayaa hal marfuuf meesha ka go-an xadaanaa ulan xadaanaa ulan xadaanaa ulan sooma ahayn laba raawi i ka badan ama laba raawi amaba saddex ad laba raawi wixii ka badan unbaa meesha ka maqan xadiidkii waa kaba soo qaad hadda soo ma joogin sufyaan ibnu cuyeyna sufyaan ibnu cuyeyne oo toos inta u booday curwa ibnu zubayr ka wariy o kale xadidkaas muxuu noqonaa mucdal waa ka xadiid afarkan sideed boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasai mt abarana moxamed ibnu mansuur alkhusaaci aljawaaz wa iqa qaala xadaana sufyaan ibnu cuyeyna can ayuub ibn muusa alqurashi can zuhri can curwa can caaisha xadiidka marka mutasil waa kan ana mraأatan haweeney sadaqat ay caday ay xadida fautiya biha nabiyu nabiga ayaa loola yimid ala sl faqalu waxay yihahdeen man yejtali saxaabada waxay yihahdeen marka marka nabi gabadh loo keeno gacanteeda in la gooyo xaalada ay noqotay ayaa raggii qaraabadeedaha waxay yihahen faqalu waxay yihahdeen man yajtariu calaa rasuuli rasuulka ayaa ku dhiiran karo cid ku dhiiran karta oo maanta gabadhaa nabi allow cafi iyo gacanteeda la goyn dhihi karta waa tee ilaa an yakuuna inuu ahaadamo in usaama usaama ibnu zayd oo xibi rasuuli sal sl nabiga lagu jeclaa wa bni kii jeclaay oo zayd ibnu xaarisa ah oo nabiga mxuua ah, uu soo korsaday oo addoon ahaa uu nabigu u xuray calayi sl slam oo la dhihi jira zayd ibnu moxamed oo wiil ahaan uu ka dhigtay oo waxaa idcuuhum liaabaa'ihim nabiga lagu yidhi alai slam ilmaha ragga aad soo korsataan oo tabaniga ama wiilka aad ka dhigataan abayaalkooda ugu yeera qur-aanka lagu yidhi oo aad nabiga u jeclay alayhi salaa salaam wiilkaas oo zayd ibnu xaaria u dhalay oo usaamo ah qofaan ahn nabiga ku dhiiran karo warkaas u geyn kara ma jiro weyaan isaga ayay aad isu jecel yihiin fakalamuu usaama usaame ay la hadleen fakalamahu usaamo nabigan ayuu la hadlay alayhi salaa salaam faqaala nabi nabig wuxuu ku uri sal slm yaa usaama adiista adiis kalo aad u dheer ayaa jirta tashfacu fii xaddi xuduud illaah ma maanta erge waxaad ka ta xad xuduudi ilaahay in la buriyo oo maanta daaqadda laga tuuro ayaad maanta erge ka tahay weliba aad iyo aad ayuu nabiga u dhaleecay calayhi salaam aad u canaantay inamaa in kale ma ahne halakat waxay ku halaagsantay banuu israiil reer banu israiil xiina goortii halakat way halaagsantay banuu israil reer banu israiil xiina goortii kaanu ay ahaayeen idaa asaaba goortuu muxuu ahay ku dhaca ashariifu qofka sharafta lah oo fiihim ayaa gudahood ahaaday alxadda xad uu asiib wax waajibiyo ay muujib alxad taraku ay isaga tegi jireen walam yuqimuu calayhi xad kama ay oogi jirin wain asaaba hadduu asiibo alwadiicu qofka la liido oo hoosey oo dadka aanan ama dhaqaala ahaan u liidanaado amaba waxaa weyaan si kale u liidanaaday dadka la liido qofka mid hadduu xad ku dhacana aqaamuu calayhi xadkaay ka oogi jireen saasuu ilaahay ku halligay subxaanahu wa tacaala low kaanat haddii ay ahaan faatima binta muxamedin sala allahu calayhi waaalih wasalam laqaطactuhaa waan goyn lahaa gacanteeda saasuu nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xadika afarki sideed boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiis daciif isnaada qala imam risqulahi ibnu muusa risq اllahi ibnu muusa annaaji saduuq yahim qala xadaثana sufyaan ibnu cuyayna can ayuub ibni muusa alqurashi can azuhri can curwa can caaishaa um muminiin qaalat waxay tihi umuna caaisha utiya الnabiyu nabigeen waxaa loo keenay calayhi salatu slam bisaariqin tuug faqaacahu wuu gooyey qaaluu waxay ihahdeen waa halkan waa ila socdaya bisaariqin waa halkan bisaariqin ay bishasin saariqin qof waxaday wa qof waxaday weyaan faqaacahu wuu gooyey qaaluu waxay ihahdeen maa kunna maanan ahayn nuriidu kuwa doona an yabluqa inuu gaaro minhu xaggiisa haada kan qofkaa tuugoobay oo haweenayda in arinkeeda oo halkaa gaaro ma aanan doonaynin oo gacanteeda la jaro reer bani miqsum gabadhahayda gacanteeda la jaro tuugnimo loo jaray ceeb iyo lama arkaana nagu dhacday weeyaan qaala wuxuu yihi low kaanat hadii ay ahaan layd faatima faatima binta muxamedin sal slm qaطactuha waan goyn lahaa ayuu nabigan yihi alayh slam xadika afar sideed boqol iyo toddobiy sagaashanaad xadiis saxiix isna qala imam nasai alي ramat abarana cali ibnu saciid ibnu masruuq alkindi waa saduq qala xadaثana yaxya ibn zakariya ibn abi zaa'idat alhamdani wa iqat mutqin can sufyaan ibni cuyeyna can zuhri can curwa can caaisha ana imra'atan haweeney saraqat way xaday calaa cadi rasul nabig zamanki sal slm faqala waxay yihahdeen maa nukalimuhu fiiha maa nukalimuhu lama hadlayna iiha iyada kalama hadlayna maa min axadin qof ma jiri ma yukalimuhu la hadla nabigeena maa min axadin qof ma jiro yukalimuhu la hadla ayaga waxay yihahdeen maa nukalimuhu lama hadlayna nabigeena fiiha iyada kalama hadlayna oo annaga kuma dhiiran karno riwaayada waa aad u cadaysay maa min axadin qof ma jira yukalimuhu la hadla ama la hadli karo ilaa xibuhu kii u jeclaa usaamatu ahaa mooyane fakalamahu usaama ayaa la hadlay faqaala wuxuu yihi rasulken ala sl ya usaamow ina bani israil bani israiil halakuu waxay ku halligmeen ku baabaeen ilahay ku cadaabay midli hada kanoo kale yuu rabbi ku halligay kaana wuxuu ad ida hadduu xada ayaga ashariifu qofka sharafta lah taraku aysa ka tegi jireen wain saraqa fiihim adduun qofka hooseeya haddii uu xadana qatacuhu way goyn jireen wainahaa iyada low kaanat dii ay ahaan lahayd faaimata binti muxamedin laqatactuha waan goyn lahaa maqsuumiyadan booskeeda adii faaima binti maxamed ku jir lahayd waan goyn lahaa gacanteeda saasuu nabiga yidhi alayh sla xadidka afar sideed boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadiis saxiix isnaad ah qala imam nas ala mtl abarna cimraan ibn bakaar alkilaaci waa iqa qaala xaddatana bishr ibn shucayb bishr ibn shucayb ibn abi xamzata ibnu dinaar dinar quraysh weyaan waa iqa qaal akhbaranii abi aabihiis waxaa weeyaan shucayb ibn abi xamza oo iqatu caabid ah can zuhri can curwa can caaisha qala waxay tilmuna caaisha istacaarat way tabalcaraysatay ama amahatay imratan haweeney calaa alsinati unaasin dad carabkooda oo yucrafuuna la garani wahiya aydan loo tacrafo aan la aqoonin xuliyan ayay caraysatay waxa laisku qurxiye ayaga iyaa u ergayana laga yaaba ama magacooday sheegtay fabaacatu way maxaay gadatay fa akhada amanahu lacagsi fautiya biha rasuula nabiga ayaa loo keenay sal slm waa markii ay diiday oy dafirtay fasaca ahluha reerkeeda waxay u carareen oy aadeen ilaa usaamata bni zaydin bay aadeen fakalama rasu rasuulka ayuu la hadlay sal slm fiiha ay fi lcafwi canha in gabadhaas la cafiyo ayuu nabigeena kala hadlay ala slam usaama la hadlay fatalawana wuu isbedelay wejhu rasul rasulka al wejigiisa alah sla slam wa huwa walaal huwa usaamana yukalimuhu nabigu la hadlay alah sla slam uma kadibna qaala lahu rasu rasulka wuxuu ku yiri sl slm atashfacu miyaad ka ergeynaysaa ilaya atashfacu miyaad ii ergeynaysaa ilaya aniga fii xaddin xad awgii inaan buriyo oo min xuduud ilaa xuduud alla ka mid faqaala wuxuu yidhi usaamatu usaama wuxuu yidhi istakfir dembi dhaaf io aniga yaa rasuul rasuulka allow saasuugu yidhi uma kadibna qaama rasul nabiga allo istaagay sal slm cashiyata idin galabta ciideed ayuu nabigeena istaagay faana cala allah alweyne ayuu mahadiyey ama ammaanay caza wajal bimaa ayuu ku ammaanay huwa allaweyne ahluhu ahlu u yahay oo ilaahay cadamadiisa iyo weyninkiisa iyo meesha uu mudanya ayuu ku ammaanay ammaan dheer ayuu rabbi ammaanay subxana wa uma kadibna qaala wuxuu yihi rasuulkeena ala sl amaa bacd intaa kadib fainamaa in kale ma halaka annaasu halaka waxaa halaagsama annaasu dad oo qowlka adinka idinka horreeyey annahum ayagi kaanuu fainamaa in kale ma halaka annaasu dadkii ayaa halligmay halaka annaasu dadki ayaa halaagsamay oo qowlka adinka idinka horreeyey annahum ayagi ay liannahum kaana waxaa ahayd idaa saraqa hadduu xada ashariifu qofka sharafta badan oo fiihim gudahooda had taraku ay isaga tegi jireen wa idaa saraqa hadduu xada daciifu kan tabar daran oo fiihim ayay ka mid ahaan aqaamuu calayhi xad xad ay ka ogi jireen waladii alii maa ku dhaartay nafsu muxamadin nebi moxamed gacantiisa biyadii ay ku sugan tahay nafsu muxameda nebi moxamed naftiisa biyadii gacantaisa ay ku sugantay allan ku dhaartay low ana faatimata faatima binta muxamadin saraqat haddii ay waxadi lahayd laqatactu yadda gacanteeda ayaan goyn lahaa uma qataca tilka almara haweenaydaas gacanteeda nabiga uu jaray calayh sala slam amar ayuu ku bixi raf ayaa laga siiyey xadiik afar sideed boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadii صaxiixa qala imam nas barna qutayb bn saciid qala xadana lays bn sacd almisri can ishaab الzuhri can urwa can caaisha ana qurayshan reer quraysheed ahamahum waxaa moogeliyey shanu اlmarأa haweenayd arrinteedii almaqzumiya ee reer bani maqsum alataa saraqatu xaday faqaalu waxay dhahn man yukalimu fiiha yaa kala hadla iyadii rasul rasulka sal slm qalu waxay dhahn waman yajtariu calayhi yaa ku dhiiran karo ilaa usaama ibnu zayd ma oyane xibu rasuul rasuulka al uu jeclaa calayhi sala slam fakalamahu musaama ayaa la hadlay oo gabadha in iska cafiyey ayuu kala hadlay faqala rasul uu yh sl slm atashfacu miyaad ka ergeynaysaa fii xaddin fii ibطaali xaddin xad burintii oo min xuduud xuduudda alle ka mid a ah. uma kadibna qaaba wuu istaagay rasulkan sl slm fakhaطaba wuu khudbeeyey oo faqala wuxuu yidhi inamaa in kala man halaka waxaa halligay aladiina kuwii qablikum idinka horrey annahum ayaga kaanuu inay ahaayeen idaa saraqat waxada fiihim gudahood ashariifka qof sharaf badan tarabku aysa iga tagi jireen waidaa saraqa fiihim daciifu qofka tabartarad waxadana aqaamuu calayhi xadda xad ka ogi jireen waayiim ullah allaan ku dhaartay low anna faatimata binta muxamadin sal l slm saraqad di ay waxadda laqatactu yadda gacanta ayaan goynaya ayuu nabig sal sl xadidka u dambeey cashirkan caaw insha allah tabaraka watacala afar kun iyo sagaal boqolaad waa xadiid saxiix bifadli min rabbina tabaaraka watacala afar kun iyo sagaal boqolaad marayna caawa shanta kun waxaa ka harsan boqol xadiid amaba toban xadiid mise boqol weya boqol xadiid qaala alimam nas akhbarna abu bakr ibn isxaaq waa maxamed ibn isxaaq ibnu jacfar albaqhdadi waa hiqa qaala xadaثana abuاljawaab abujawaab waa axwas ibnu jawaab adabi oo saduq rubama wahim qaala xadaثana camaar ibn rusayq ama zulayq zulayq adabi laa ba'sa bihi can muxamed ibn cabdiraxman ibn abi leyla wa saduqun sayi اlxifdi jida can ismaaciil ibni umayata alasadi wa iqat tabt can muxamed ibn muslim azuhri waa imaamkii alfaqihu alxaafidu almutafaqu calى jalaalatihi wa habtihi wa itqaanihi can curwa ibni zubayr can caaishaa um muminiin qalat waxay tir umuna caaisha saraqat waxaa hadday imratun haweeney oo min qurayshin reer quraysha oo min bani maqsuum reer bani maqsuum ka sii ah waa nimankii la yaqaanay fa utiya biha nebiyu nabigan ayaa loo keenay sal slm faqala waxay yihahdeen man kuma yukalimuhu kala hadla yukalimu la hadla hu nabigeena fiiha iyada xaaladeeda kala hadli qalu waxay yihahen usamat ibni zayd faataahu uu yimid usaama nabigu yimid sal slm fakalamahu markaasuu la hadlay fazabarahu wuu canaantay aad buu u canaantay nabigeena sal slm wa qala wuxuu yihi ina bani israil reer bani israiil kaana waxaa idaa saraqa ad waxda fiihim ashariifu qof sharafta badan tarakahu waa isaga tegi jireen waidaa saraqa haduuxada alwadiicu qofka liidana qaacuuhu way goyn jireen wladii ali baan ku ratay nafsi naftayd biyadihi gacantiay ku sugan tahay low ana faatimata faatimata binta muxamadin low ana faatimata binta muxamadin faatima ina muxamada saraqad bi waxadalla qaactuha waan goyn laha ayuu nabigeena yihi calayhi salatu slam hada wallahu aclam wsala allah sala abdi rasul mustafaah